bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkani waa kii boqol-iyo koobaad ee ka mida min riyaad الصاalixiin min kalaami sayid اlmursaliin salى اllah عalayh walih wslm waxaynu ku soo jiray kitaabu اlfadaa'il baabu اlxahi calى salaati taxiyaة اlmasjidi birakcatayn wuxuu baab yahay boorinta laysku booriyey ama laysku caraabshay ama laysku guubaabiyey calaa salaati taxiyat اlmasjid masaajidka salaantiisa in la tukado biragcatayn laba ragcadoodna lagu salaamo wa karaahat اljuluusi qabla an yusaliya ragcatayn iyo kohoshada la kohdee sharcigu uusan jeclayn fadhiga la fadhiisto adoon wali tukanin ragcataynkii masjidka iyo beytka ilaahay lagu salaamayay fii ayi waqtin dakhala xilliguu dooniba ha soo gale xilli kasta xilliyada salaadu ay ammaanan tahay iyo xilliyaha salaada la kahodaba mar allaala markii aad bayd ilaahay soo gasho waxaa sunno ah inaad tukato ragcatayn aad masjidka ku salaamayso wa sawaa'an waxaa egoo isku mid ah in sallaa ragcatayni biniyati taxiya inuu laba ragcadood tukado asagoo ujeeddadiisu ay tahay masaajidka aad salaantid aw salaata fariidatin ama salaad farada ah tukatay ay tahay aw sunnatin raatiba aw sunnatan raatiba ama salaad sunno oo raacda rukun oo raacda salaadaha aad tukatay niyadiisa ahaato aw ghayraha kala qaad ma laha sawaaun in sallaa rakcatayni biniyati attaxiya aw biniyati salaati alfariid aw sunnatin raatiba aw hayrihana waa la xarakayn karaa dhinba laha idan waxaa muhiimaddu weeye inaad un la timaado laba ragcadood aad masjidka ku tukato markaad soo gasho intaadan fadhiisanin ka hor waxaa isku mida ah labada ragcadood ama sunna ha noqdeen ama raatibo salaad raacda ha noqdo ama ragcatayn salaad fajar ha noqoto ama ragcataynka jumcadu marka aad ka soo gaadhay ha noqdo kala qaad malaha muhiimaddu waa inaadan fadhiisan adoon tukanin laba ragcadood وcan abi qataada radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam ida dakhala axadukum اlmasjida midkiin hadduu masjidka soo galo falaa yajlis yuusan fadhiisan xataa yusalliya rakcatayn ilaa uu ka tukado laba ragcadood muttafaq calayh وcan jaabirin bni cabdilah radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu ihi saxaabiga ataytu الnabiya nabigaan u imid wahuwa fi lmasjidi asagoo masjidkiisa dhex fadhiya barakaysnaa faqaala wuxuu yidhi waxaan damcay buui inaan fadhiisto markaasuu nabigu wuxuu yidhi salli ragcatayni laba ragcadood tuko intaadan fadhiisanin muttafaqun calayh ragcataynkan lagu salaamaya masaajidda inay sunno yihiinoo sunna mu'akada ay tahay baa loo badan yahay wadaadaha qaarkoodna waa fardu bay waajib sida nabigu u adkeeyey baanaad yaa laga garanhayaa bay yidhaahdeen saxaabadii wuxuu ka reebay inay fadhiistaan masjida gudihiisa ayagoon sunaysan ninkii isku dayay inuu fadhiisto ha fadhiisanin buu yidhi khudbadii masjidkoo socota nabi maxamed oo khudbaynaya wadaadkii soo galay ee damcay inuu fadhiisto asagoon tukanin ragcataynkii masjidka lagu salaamayay nebigu wuxuu yidhi ha intuu fadhiistay buu nebigu istaag oo tuka ragcatay khudbada in la dhegaystana waajib bay ahayd in loo dhagraarcina waajib bay ahayd shay waajiba ah oo xilligiisi taagan yahay loogama tageen sunno marba hadduu nabigu marka saxaabigii fadhiistay ee khudbada inuu dhagaystay doonahayana uu kacshay nin walboo isku dayay inuu fadhiista nabigu u diiday amar sariixana la hayo ragcataynka taxiyatulmasjidka waa waajib wadaadaa ku tagay jumhuurtuna waxay u badan yihiin in ay sunna mu'akada tahay masaajidoo dhan marka sidaas weeye masaajidoo dhan salaadtaas lagu salaamaya waxaan ka ahayn masjid اlxaraam baytullahi اlxaraam maka almukarama masjidkeeda haddaad soo gasho niyadaaduna ay tahay aad dhawaaftid taxiyat اlmasjid lagaama rabo beytka ilaahay tagtay cumraad u tagtay xaj baad tagtay ama dan kalaabaad u soo gashay kadibna waxaad doonaysaa inaad dawaafto mar haddii niyada aad u soo gashay masjidka baytullahi اlxaraam ay tahay aad dawaaftid awaafkaasaa ah taxiyatu masjidi bayt illaahi xaraam ragcatayn kale lagaama rabo masaladaa way caddahay wadaadda ayagu waxay ama u gal awaaf darti ama ha u soo gelin masjidillahi alxaraam taxiyadiisu waa racatay waa awaafka weeye haddaadan dawaafaynin taxiyatulmasjid markaa iyada laazim kuguma aydhan waa khasiisa min khasaa'isi bayt illahi alxaram sababkuna waxaa ninka daakhilka ah niyadisu hadday tahay inuu dawaafo dawaafkaasaa kaga filan taxiiyat اlmasjid hadduu laakiin beytka ilaahay soo galo oo dano kale u soo galo cilmi aad ka baratid aad ku tukatid ruux ku jira aad raadsatid beytkaa dhexdiisa ma fadhiisan karo ilaa uu tukado ragcatay ilmasjid sida masaajidda kaleba ay lamid yihiin ay xukumkooda u yahay aduu tafsiilka hadda korna waynu soo hormarinay baabu isticbaabi ragcatayni bacda alwuduu wuxuu baab yahay jeclaysiga la jeclaystay in laba ragcadood la tukado weysada kadib weyse kastood weysaysato ama weyse sunnaha ha noqoto ama mid waajiba ha ahaatee in ay sunno tahay inaad laba ragcadood tukato can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal ana rasuula اllahi sal lay wslam qaala libilaal bilaal nabigu wuxuu ku yidhi bilaal xabashi cinda salaati اlfajr salaadii fajr agteeda salaadii fajar agteedu marka nabigu bilaal la hadlay faqaala wuxu uhi suubanuhu yaa bilaal bilaalow xadinii ii sheeg iiga waran biarjaa camalin camalkaad ugu rajo badan tahay camiltow aad samaysay fi lislaam islaamkaintaad islaamtay kadib camalka aad joogtay seed la timaada ee aad ugu raja badan tahay inuu rabbi kuugu dambi dhaafo jannana aad ku gasho itaabsi waa su xadiثnii biarja camalin cindaka wey camiltahu fi اlislaam ruuxa muslimku wuu iska warqabaa bayl insaanu calaa nafsihi basiira dadku ha ku ammaaneen ha ku buunbuunsheen ha ku caayeen ha ku dureen waxaa tahay waad is ogtahay camalka kuu qorsoona khayrka waad ogtahay alla agtii waxa kuu yaallay rajadaadu waad ka warqabtaa ninna xantiisa ma moogo waa la yska warqabaa nabigu wuxuu hi markii bilaalow baashu hoos bay u degaysaaye camalka aad ugu rajo badan tahay inaad rajo ku gasho inaad aad iyo aad oga wacaal qabto rabbi inuu kaa aqbalo aadna ku badbaado ii sheeg nabi allow su-aashu maxaa keenay weeye qadaran nabigu wuu cilaynayaa su-aashiisii buu sheegaya fa innii samictu dafan calayka bayna yadaya fi ljanna waxaan saa kuu idhi fa innii samictu waxaan maqlay dafan calayk labadaada kabood shanqadhoodii jaqafjaqaftaadii saantaadi shanqadheedii baan maqlay bayna yaday hortaydaan ka maqlay filjanna jannada markaan galay nabigu waa riyooday manaan baa lagu dhowr goor uu jannada ku galay marna isagoo taaganoo soo jeedaoo tukanayaaba la hor keena janno iyo naarba waad ogtihiin oo filin ilaahay looga daaray markuu salaatul kusuufka nabigu tukanay nabigu wuxuu dhowr goor jannada galay saanqaadkaadii iyo waxaan ka maqlaa hortayda bilaaldee nabigu waa saaxiibkiisii khaaska waa mu'adinkiisii waa khaadimkiisii saantiisuu garanaya iyo shanqadhiisii tilaabaqaadkiisi marka waxaan jannada markaan galaba igu hormaraysood hortayda u socoto ii sheeg wa fii riwaaya fa innii samictu dafagi dafigu waa shanqadha kabta iyo raadka saanta markaad adinka la qaado riwaayo kale fa inii samictu khashafa naclayk khashafka iyo dafku khashaashata naclayk khashkhashatakana waa isku mid qaal wuxuu idhi bilaal su-aal adagu weeye maa camiltu nabi allow ma samaynin camalan camal daaca ah oo arjaa aan oga rajo badnahay min annii lam atatahar طuhuuran fii saacatin min leylin aw nahaarin ilaa sallaytu bidalika aطuhuuri maa kutiba lii an usalli warcad de nin rag ka tagaynba hade hawshaasi joogtayn kara wuxuu nabigaal maa camiltu lama imanin camalan camal arja aan ka jecla ama aan kaga rajo badnahay cindii agtayda min anii anugu lam atatahar ma weyse qaato uhuuran weyse qaada fii saacati min leylin aw nahaar xilli habeennimo ama dharaarnimo weligay ma weyse qaadanin dharaar ama habeen ilaa sallaytu waxaan ku tukadaa bidaalika aطuhuuri weysada ayada ah maa kutiba lii wixii rabbi waafajiya lai qadaro lii qadaray aan usalliya inaan tukado ragcatayn baa ugu muttafaqun calayhi wa hada lafdu lbukhaari lafdigu bukhaari way midkaani shaahid buu leeyahay xadiidku min xadiidi burayda tirmida aad ku marteen raqamka ah kana ka faahfaahsan sidaa xadiidkii burayda wuxuu ah asbaxa rasuulu llaahi dharaar dharaaraha ka ah waagu nabigu u barya calayhi salaau wasalaam markaasuu bilaal u yeedhay faqaala yaa bilaal bima sabaqtanii ila aljanna bilaalow maxaad jannada igaga hormartay ma dakhaltu اljannata qatu ilaa samictu khashataka amaami jannada ma gelin weligay manaam kuma gelin ilaa waxaan maqlaa sanqaadkadan hortaydaasi ka maqlaa nabigu wuxuu ihi marka dakhaltu lbaarixata aljanna xalay baa riyo laygu geeye jannada oo lay dheelmiyey wa ru'ya alambiyaai waxyun ambiyada riyadooduna waa waxyima been sheegto xalayda u dambaysay oo waaga ka barya nabigu uu bilaal u yeedhahayo ayuu suubanu wuxuu hi baan jannada galay fa samictu khashkhashataka amaami hortaydaan ka maqlay sanqaadkaadii kadibna wax yar baan socday guri aad u quruxsan oo dahab iyo fiddo iyo dheeman iyo aad u quruxsan dhalaalhayo aad u weyn baan arkay markaasaan waxaan ku ihi malaa'igtii gurigan yaa iskale leh waxay yidhahdeen nin carbeed baa iska leh nabigu waxaan idhi anuguba carabi baan ahaye hoos u dego oo guriga yaa iska leh waxay yidhahdeen wadaad qureysheed baa iskale leh aniguna qurashi baan ahaye carabna waan ahay ii sheega guriga cidda iskale leh waxay yidhaahdeen axad ummadda maxamed ka mida iskale nebi maxamed ummaddiisa axad ka mida iskale aniga maxamedo waa ii sheega ninka guriga iskale markuu nabigu ka hadhi waayo waxadhi cumar baa iskale guriga cumar khataab baa gurigan loo diyaariyay xadiidku xadiid saa u kadib nabigu wuxuu ku soo laabtay bilaal bilaal baa jawaabta marka bixiyey faqaala yaa rasuul ma adantu qatu ilaa sallaytu rakcatayn wma asaabanii xadaث ila tawada'tu cindaha wra'aytu ana lilaahi calaya ragcatayn xadiikii tirmidi saasuu dhammaystiraa wuxuu yidhi nabi allow weligay ma aadaamin salaad ooma aadaamin ilaa waxaan ka dambaysiyaa ragcatayn baan tukadaa maadinku maduntuu aadam iska dhaqaaqaya beelma ahay waa aadaamaa ragcatayn qolya intay inoo aadaamaan bay suuqa aadahayaan kadibna howladay soo kala tuuranaya markaas haddana loo aqrimaya gaal wuxuu weligay muslimiinta ooma aadaamin xilligay dooni ha noqotee ragcatayn baa nabi allow tukadaa kow midda labaad weligay weyse igama jabin oo ma weyse qaadan ilaa waxaan aaminsanahay in la iga rabo ragcatayn inaan tukado weyse kastoon weyse ragcatayn baan ka dambaysiiya kastana ragcatayn baan ka dambaysiiya markaasuu wuxuu yidhi sal l bihima bihima ay biracatayni bacda alwuduu wa biracatayni bacda kulli aadaanin baad igaga hormartay oo mar kastoon jannada galaba hortayda oga janqaadaysa waay leeyihin say u dhici karta nabi maxamed in jannadan axad oga horeeyo ambiyaaba uga hormari weyde oo saaxibu almaqaami almaxmuud weeye waa saaxibu shafaacat اlcudmaa nabi aadan ibraahim ciisa muusa ululcasmi baaba kamanaya nabi maxamed maalinka qiyaamee axad ummadiisa ka mida see jannada oga hormaray wadi ka hoos baxdaa la yidhi waa maxay waa sabqu lkhaadimi limakhduumihi ninka khaadimka adeegaha ah ee gacanyara maxaa lagu yaqaanaa inuu saraakiisha ka hormaro hor ordo hawsha ka tijaabiyo nabi maxamed markuu jannada gelhayo waa inuu belaal horboodo beer wuxuu ku horboodi lahaana waa inuu camalkii la yimaado ku horboodi lahaa macnahaasaa laga wadaayo bilaal baa nabiga ka fiican hawshu ma ah waxaa kaloo xadiidka ku jira in saxaabada iyo muslimiinta qaarkood ay jeclaayeen camal u gooni oo khaas ah yacni hawshaasi nebi maxamed wuu ogaan waayo bilaal waa ninkii u xigay wasiirkii maaliyadda wey waa wasiirkii warfaafinta iyo miidiyaha bilaal labada xil buu isku hayey saan ma ogtii qaybta dhaqaanana asagaa u hayey khasnadii nabi maxamed asaguu ah bilaal buu ahaa shilinka nabigu uu bixinayay iyo cid wuxuu kaydinayay wuxuu qayb bilaal baa mas-uul ka ahaa bilaalow maxaa yaalla maxaynu haynaa hawsha warfaafinta iyo iclaankana asagaa mas-uul ka ahaa haddii dad laiskugu yeedhi haddii war la gudbin bilaal labadaa xil buu isku hayey camalka uu qarsanayaa bilaal nabi maxamed uu ogaan waaye waxaan daalacanteed miiska soo saaraysaan dadka ku baaranaysaan iska daayo oo khayra oo idiin qarsoon ood berri markay hawsha kulaata rabbi aad ugu kuna badbaadaan samaysta walidaalika jamaca min aslf waxay odhan jireen laabudda lilcabdi الsaalixi min khabii'ati camalin saalix addoonka wanaagsan waxaa laga rabaa camal suubanoo u qarsoona asaga mooyeen iyo allihii mooyeen cid kale usan ogeyn sadaqo kuu qarsoon dad masaakiina aad siiso camal khayr ood qabato hawl adiga ku gooni ah hawshan babliga ummadda ka dhaxaysa haddee waxaa weye ikhlaaskaa ku yar ikhlaaskaa ku yar sidqigaa ku yar haddii baa laga helo laakiin hawsha keliga aad samaynayso in cid bani aadana ka warqabin allihii ku abuuray mooye wuu ka qiimi badaya acmaasha kale walidaalika in hawshu aysan ka marhnayn ha lagu ogaado salaada aad masaajidda ku tukanaysaan iyo cudurdaar markuu yimaado salaada aad guryaha ku tukataan isku dhar xidhan maysaan isku si u qurxin maysaan qiraa'ada isku si u toosin maysaan salaadda masaajidka waad yar qurxinaysaan midda guryaha mid malaggeed galay wey ila markaa cidna kuma aragtee islaantaadi iyo carruurtaadin baa ku arka intaad darmuus tar ka dhigato oo macawis dhan dheer xidhata iyo shaar kala jeeda iyaad ilaahay hor istaagi markaad dadka soo aadaysana waad issoo togaysaa u quruxsan koofiyadaada u quruxsan indhahaad caddaynaysa marka nashnaashkaan iyo cusbayntaani waxaa la socda hee dadku yaysan ku qoonsanin yaa lagu arko hadday baashu ilaahay dartii tahay salaada guriga ka quruxsanaan lahayd hee midda meelaha fagaaraha lagu samaynayo camalkaasi marka ha lagu dadaalo oo ilaahay ha loogu dhowaado <clears throat> waxaa kaloo ku jirta ijtihaadka masalada xadiidka waxaa laga qadanaya ijtihaadka cibaadaadka lagu ijtihaado xilliga tashriicu u socee waxyiga uu degahaya bidca ma ma ahayn man amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun axaadiista noocaasa man camila camalan laysa calayhi amran fahuwa raddun iyo xadiidta la midka ah, zamanu tashriic waa ka yahay waxaa ruuxa muslimka xilligii nebi maxamed noolaa waxayguna degahay shareecadan la jidaynayey khayrkii saxaabadu ku dadaali jireen waxay khayr u arkana wanaagay samayn jireen ee qawaaciddii usul shareecada waafaqsan hadduu khaldan yahay nabigaa yac dhihi jiray hadduu saxan yahayna taqriir bay heli jireen laakiin mar nabiga hadduu xijaabtay alyowma akmaltu la far nin qaadi kara ma jiro hadduu farta u qaado daliil aysan lahay warka inaad fahanteen bay ila tahay nabi maxamed weligii kuma dhihin bilaal weyse kastood weyse qaadata ragcatayn raaci kuma dhihin mar walbood aadaantana rawaatibtii la yaqaanamee ragcatayn geli kuma dhihin laakiin wuxuu u arkay salaadu inay tahay khayr meel walbo munaasabana ku fiican awaacidda guuda hareecadu daliishaday daliil khaasa muusan haynin nabiguna wuxuu ihi bihima labadaasaad jannada igaga hormartay oo hortayda aad ku socotay addafu bilfaai la yidhi waxaa weye sawtu nacli waa kabta shanqadheeda wa xaraktu dhaqdhaqaaqiisa cala alardi dhulka marka lagu wado wallahu aclam bukhaari baa saa ku fasirayba oo yidhi dafuna calayka yacni taxriik taxriik baa laga wadaa idan maxaa ku jira meesha inay sunnatoy khayr badan tahay jannadana lagu galo mar walbood weyse qaadato in aad ragcatayn tukato haddii aad aadaantana ummadda aad u aadaanto ummaddana aad tukato baabu fadli ywm اljumacati wawujuubiha wاlاkhtisaali laha wuxuu baab yahay fadliga maalinka jumcada ay leedahay fadli ywm اljumca maalinka jumcada fadliga khayrka ku jira wawujuubiha iyo inay jumcadu waajib tahay oo muslimiinta farad ku tahay baaliqiinta ah ee mukalafiinta ragga ah iyo waliqtisaa ilah in loo qabaysta inaan la jecel yahan fadliga ku jira waiibi in la is-udgiyo fadliga ku jira watabkiiri ilaahay in loo jarmado loo kaloo xilli hore la aado masjidka fadliga ku jira waducaa'i yowm اljumca iyo ducada qiimahay leedahay iyo allabariga tuugmada ilahay la tuuga maalinka jumcada wsalaata cala nabi nabigoo lagu saliyo salliga la badshana qiimaha iyo qaayaha uu leeyahay maalinka jumcada wa fiihi waxaa baabka ku jira bayaanu saacati alijaaba in la caddeeyo xilliga saacatulijaabada ah ee addoonku wuxuu ilaahay ka barya laga aqbalo ee maalinka jumcada ah ku jira waistixbaabi iktaari dikri illaahi tacaala iyo jacaylka la jecel yahay dikriga ilaahay in la badsho bacda aljumucati maalinka jumcada salaadda jumca la tukado wاtabkiir ilayha ilayha baan ka intaa dawadgarana maxaad igu celis dhib ma laha in loo kallaho loo jarmaado wey min albukuur magacan markaa aljumca magaca ah, maalinkaas ee jumuca ah, waa magac islaami ah nabi maxamed baa bixiyey ilaahay baa bixiyo noo sheegay magacay carab taqaanay ma aha carab maalinka jumcada waxay u yaqaaneen yowm اlcaruuba maalinkii carab ay barduudanto ama ay bayraqdo ama ay baytanto xoogow ay dabaaldegaan yuhuuddu maalin bay lahaayeenoo sabtida ah nasaarana bay lahaayeen carabtii oo nebi ismaaciil ka soo jeeday dhaqan horaa ku dambeeyo waa diinu ibraahim waa ismaaciil weeye maalinkaa jumcada yar qadarin jireen usbuuca maalmihiisa laakiin yowmulcaruu bay u yaqaaneen umaysan aqaanin yowmuljumuca ida nuudiya lisalaati min ywm اljumca ilahi baa ina yidhi nabi maxamed baa magaca inoo sheegay waa magac islaami ah taasi waa mid midda labaad maalinka jumcada ah iyo maalinka carafo keebaa fadli badan waa laysku khilaafay laba qowl baa ku jira waxaana raajixa sanadka maalmihiisa yowmu carafa u fadli badan usbuuca maalmihiisana waxaa u fadli badan jumcada sidaa in loo jamciyo maxaa laba xadiid baa yimid khayru yowmin alacat fiihi shamsu waa yowmu carafa iyo khayru yowmin alacat fiihi shamsu waa yowm اljumca labada xadiid waa saxiixayn waa saxiixaan labaduba marka maxaa lagu jamciyey wiigga iyo sitimaankaas maalimihiisa waxaa u khayr badan jumcada sanadka si guud labaiyo tobanka bilood maalimihiisana maalinka ugu khayr badan si guud waxaa weeye yowmu carafa hadday isku hagaagaanna samnan wa casal baa la yidhadaa samnan wa casal carabtu waxay yidhahdaan waa subag iyo iyo malab innagu maxaan dhahnaa wiil iyo caano weeye in walba waxay u daraan weeye carab hawsha cuntada way isku fiican yihiin gobonnimadooda iyo deeqsi markay ka hadlahayaan hebel dadku soori jiray intaasuu neef geelu gowracay qolyo maalin dhammaanhayo dhacsaaluu nooleeyey raashin iyo wax la cunun bay ka hadlaan u fiirsada soomaalidu gobonimo markay ka hadlayna maxay ka hadlaan oo sheegaan ya dil ah maxay idinla tahay raashinkaas iyo deeqdaasaynu ka hadalnaa isku dhaqan baatiin carabta waa waxyaabaha tusaya marka la isir raaco oo la raadraac inaad asalkiinna carabtii waxay idin madoobeeyeena afrikaankii meelahan joogay baad guursateen ummadda keliya ee xaraf walboy carabtu kartakara waa soomaalida saa ma ogti fi taarikh soo heli maysaa waxaa duna adduunka dhooban xuruufta labaatan iyo sideedda hijaa'iga ah si aan laxni iyo dhibaato iyo culays lahayn ummad oogu hadli karta sida carabta soomaalida ka jirta kuwaana dhex joogno ma karaan mayn karin caynka ma karaan oo xaala ku rafaadahayaan oo qayn warkiiba jooji asagu ya xurufulxalqoo dhan ma karaan etobiyaanka xabashiyada feeriya naftaa ka bix hindi meel fadhida wey xanjaradan dhuuntaani xuruufta ka baxda iyo xibaal sawtiya carabta isku mid baa tihiin warka ogaada madaxina bunkada marka la fiiriyo soomaalidu la baaray laba qaybood bay noqdeen bunka reer yurub niman wata iyo bunka carbeed niman wataad noqoteen isku jumjuma iyo isku bunkamanihin madaxan kuusan baan ka hadlaya jexjex buu leeyahay madaxu waayuu leeyahay sumaydan fahme inta hadda badda aan kusii noqonine waxaan u jeedaa uun magacaani waa magac islaami ah shareecadaa bixisay maalin usbuuca maalmihiisana jumcadaa u fadli badan maalmaha sanadkana carafa yaa u fadli badan haday jumce iyo carafa isku hagaagaan sidii doorka dhowaydna hadda waxaa weeye maalin maalinkii adduunka u khayr badnaa iyo maalinkii usbuuc u khayr badnaabaa isku beegmay laga faaidaysta marka iyada xagga xukumka salaat اljumca waa fardu cayn biijmac اlmuslimiin sunno ma aha fardu kifaaya ma ah fardu cayn wa cala اrijaali اlbaaliqiin ragga baaluqada ah haddaan cudurdaar uusan kaga dhicin wixii hanaqaadee ragga waxay jumcadu ku tahay fardu cayn culammada muslimiinta axad ay ka sugan tahay ra'yigaa ra'yi khilaafsanna ma jiro wadaadda loo tiiriya waxaan ka sugnayn baa jira laakiin taa iska ogaada qaal allahu tabaaraka wa tacaala faidaa qudiyat الsalaatu salaada haddii la gudo waa salaat اljumca ahdu ashaasho waa ashya aad cadiyada dhihi jirteen jumca loo jeeda asalaat almachuuda oo ywm اljumca ah ida nuudiya lisalaati min ywm اljumcati fascw ila dikr اllah wadaru اlbayc dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun faida qudiyat الsalaa salaada haddii la guto oo aad tukataan fantashiruu dhulka ilaahay ku yaaca irsaaqad raadsada qaraab iyo calaf raadsada iyo quud iyo baad wixii rabbi idiin qadaro wabtaquu raadiyo oo jiriyoo dalba min fadli illaah ilaahay fadligiisa wax ka raadsha wadkuru llaha ilaahay xusa kaiira in fara badan lacallakum tuflixuun sidaad u liibaantaan sidaad u liibaantaan lacaladii mar hadday kitaabka rabbiga sunnada ku timaado waa lacaladii tacliilka ahayd tarajigii aad ku taqaaneen si aad u cabsataan waay waxaa la yimaada sidaa iyo sidaa yeela alla aad ka cabsateen sidaa iyo sidaa yeela aad liibaantaan waay saad u liibaantaan darteed waxaa laga yaabaa dhihi maysid waxaa laga yaabaa innaga inoo taallaa ooma taallo waxyiga macsuumka ah macnahaasaa u roon inta aayadda inta dambe culamadu waxay ka qaateen axmed uu ka mid yahay salaada jumcada haddii la istaago haddii la tukado cafwan tacliiq damba lama ogolo khabiibku waa inoo khudbeeyo khudbo qiimo badan maa sha allah ayuu sujeediya laakiin waxaan rabaa bal inaan xoogow aan idla wadaago khudbadii macaanida xambaarsanayd waa mamnuuc buu axmed yidhi maxaa jira salaatljumca haddii la tukado waa la kala yaaci nin walba sunadiis ha tukado ha la socdo irsaaqd ha la raadiyo muxaadaro dambe iyo khudbad dambe iyo tacliiq mamnuuc maxaa jira qur-aankaa sheegay buui fa idaa qudiyat isalaatu fajlisuu lkhudba taaniya hadaad maqasheen buuri maxaa yeele fantashiruu warkaa la socda hadda axmed baa halkaa ku tegey rag badan baa ku taageersan aayaddan way ku caddahay waa laga fahmi karaa allaahumma wareegta madaxweyne in la akhrinhaya mooye ummaddii miidiya wax lagu gaadhisiiye malaha maalan jaraa'id lagu qoro wareegtada dowladda lama hayo maalan haddii ummaddii meeshaa jamaca iskugu timid kelimo loo sheegayo wareegto ku saabsan hawl ayaga khusaysa noloshooda iyo siyaasadooda khusaysa oon meelka lagu gaadhsiin karin waan ka soo reebaynaa laakiin wadaadihiinan iska istaagahaya axmed warka naga daaya buu yidhi aayaddan uu daliishadaa wa can wrat radi allahu tacaala qaal qaala rasul la sal lay slam khayru yowmin alacat fiihi calayhi shamsu khayru yowmin maalinka u wanaagsan oo طalacad calayhi shamsu maalinka u wanaagsanee qorax usoo soo baxda iyo cadceed u baxdo yowmu اljumucati waa maalinka jumcada fiihi maalinka jumcada gudihiisa khuliqa aadamu aabbaheen aadam la abuuray wa fiihi maalinka jumcada udkhila aljanna jannada la geliyey wa fiihi ukhrija minha maalinka jumcaa laga soo bixiyey nebi aadam maalin jumca ah oo weliba saacadda u dambaysa jumcadu casar gaaban baa ilaahay abuuray abuurkiisa dhammaystiray naftan lagu afuufay kadibna isla maalinkii jumcadaa la geliyey oo jannadii ilaahay uu khalqay ee jannatu cadni walkhuldi ahayd baa la geeyey khaladkii yaraa markuu nebiyulaahi aadam galayna maalin jumcaha jannada laga soo saaray rawaahu muslim riwaaya muslim weliba ku timid walaa taquumu asaacatu ila fi yowmi اljumca qiyaamana ma dhacayso waxaan jumca ka ahay aadam baa la abuuray maalinkaa jumcada jannada la geeyey maalin jumcaha jannada laga soo saaray qiyaamada weyn ee adduunka lagu rogana maba dhacayso waxaan maalin jumca ka ahay afartaa calaamo nabigu xadiidkaas daba dhigay intuba marka waxyaabaha kutusahaya weeye fadliga iyo qiimaha iyo meeqaanka ay jumcadu leedahay aadam abuurkiisu fadli wooyahate maxaa yeelay waxaanoo bashar ah iyo bin aadam ah ambiyo rusul awliyo culummo iyo saalixiin baa rabbi ka abuuray axadkii intaasuu bini aadana ay ka farcantay abuuridiisu waa qiime iyo fadli jannada in la geliyo maalinka lagu maamuso jumcada lala doortona fadli dheeraada jumcadu leedahay wey in la yska soo saaro jannadana oo banaanka la iskeenana laftigeeda fadli wey maxaa yeelay haddaa nabi ilaahi aadam aan dunida la keen lahayn oon jannada laga soo dejin lahayn xaggee ka imaan lahayde janna xisaabahan iyo tarankan kama jiro iyo xanuunnahan iyo uurkan iyo laxawgan iyo fooshan iyo hawlaha kama jiraan waxaan bini aadamku hadda ay ku rafaadsan yihiin dunida hadheeye janna lagama ogolo adduunka in laysu soo bixiyo nabi aadam khalad intuu galo adduunka la iskeeno dhan marka laga fiiriyo maslaxa iyo fadli meeqaan baa ku jira waxaanoo ambiya waxaanoo rusula ummadda ilaahay caabudaysa ahlu tawxiidka waxaan halgana waxaan gaalo la gumaaday waxaa calan tawxiid la taagay xisaabahan khayraadkan lama heleen haddaan aabbaheen intii la qoonsado aan laga soo bixin lahayn jannada dhankan marka laga eego waa ka wanaag janna iska soo bixinta nabiyulaahi aadamna culays bay ku tahay asaga iyo innagaba dhankaa marka laga eego dhanka kalena waa maxay khayr iyo fadli wey macnahaasaa nabigu u sheegaya sidoo kale dhacdooyinka dunida dhacdada u weynayd waxaa lala beegsaday oo adduunka rogidiisaa maaluljumco jumcadu marka fadaaishaasay leedahay khasaa'is bay leedahay jumcadu aan salaaduhu la wadaagin oon maalmuhu la wadaagin kutub khaasa laga qoray abxaad dhaadheer laga qoray culammada muslimiinta nin jumca ka hadla iyo howlaheeda ninka ugu war dheer uguna hadal badan oo hadalkiisuna ugu qiimo badan yahay waa cabdulahi bn qayim aljawsiya ka ahriya zaat macaadka baxigu wuxuu leeyahay aan kitaab kale aydan ka helaynin lal xaafid walaa sheekhulislaam ibn tamiya ma aysan sheegin baxiga asaga tuu qabtay oo u bilaabay buu dhammeeyey wixii jumca ku saabsanaa xifdi buuna ka qoray asagoo safaroo baytulaxraam u sii socdoon kitaab wadanin buu ka sii daaya waxaad arkateen isagoo safarah oo qolya ashaaciriya shayaatiin ka soo caydhsadeen innii daahab ilaa rabbi sayhadiin yidhi innii mahaajir ilaa rabbi oo ku soo cararay ayuu kitaabkaa shanta mujalladee kitaab ka qiimbaan duni usan oolin bacda kitaab illaah wasaxiixayn wasunan marka la fiiriyo kutubta culamada ay qoreen zaadulmacaadka nabi maxamed buu kugu xidhaayaa saxaabi socdaad noqon kitaabka haddaad barato zaad ulmacaad fii hadyi khayr اlcibaad nebi maxamed dhaqankiisa oo dhammaystiran saxaabadii nabiga nooloshiisii maalin ku dhashay ilaa maalin ku dhinto wuxuu samaynay rabbi ugu dhowaanay dhan oo isdaba yaallo ku qoray meesha ayadaa mujalladka koobaad zaadulmacaadka soo qaada akhriya jumcada iyo howlaheeda ibnu wuxuu ka sheegay warka intaas marka waman uxila calaa mali'in falyaxtal وcanhu can abi hurayra radi allahu tacaala canh qaala qaala rasul la sl ly slam nabig wuxu uhi man tawadaأ ruuxu weyse qaato faaxsan alwuduء weysada wanaajiya oon bi'inin uma ata اljumucata salaada jumcadana soo aada faاstamaca imaamka khudbaynaya dhagaysta waansata dhag raariciyoon ciyaarinoo fara ka ciyaarin gufira lahu maa baynahu wa bayna اljumcati jumcada uu joogo iyo ta soo socota inta udhaxaysa loo dembi dhaafa ufira lahu waa loo dembi dhaafaya maa baynahu fi tilka اljumca ninka asaga inta udhaxayso maalinka jumcada joogi iyo wa bayna aljumcati اlأkhra almuqbila wey ta soo socota wa ziyaadatu ثalaaثi ayaamin iyo saddex maalmood oo lagu daray toban maalmood wey toban maalmood baa rabbi kuu dembi dhaafaya dunuubtii sakaa'irta ahayd ee ilaahay xaqiisa ku saabsanay waman masa alxasa khudbadii oo socota ninka quruuraxata taabta iyo tamuuxiya niiska ku faraciyaa ama telefoonkiisi taabta ama tusbaxan jinne beryahan soo baxay qashta lagu haya suulka kaga shaqeeya ama hawlo kaleba la kala baxa faqad laqa jamca uma jirto wey duhur baa u jira waman masa alxasa waa miiaal wey quruurax buu nabigu ka hadlay kulkuletarnia ka xisaabinaya ka war telefoon ku ciyaarahay baalkan beryahan idan wareeriyey ee wadaad iyo wiil iyo caamay iyo caalim iyo ciroole iyo ciyaalba iyo caruurba un ji saa lagu hayo bawurta la dardari adoo taabanayaad gaari jeedhi oo birbaad ku dhici war isuma haysid ninkii taabtana wuxuu faqad laqaa cantarabaqash buu la yimid dhaqaan loo baahnayn buu la yimid markii nabiga la weydiiyey xadiidka ubay oo la fasay maxay noqotay jumca kuma asixin maxaa kugu asaxay salaad duhur bay kuu noqonaysaa xagga fadliga jumcadii waxaasu ajri laga helaayey eed u rafaaday oo dhan ajirkeedii laguma qorhayo maxaa laguu qorhayaa salaad duhuroo caadi inaad tukatay baa laguu qorhaya ajirkeedii nabigaa fasira calayh salaat iska ilaaliya hawsha ayada rawaahu muslim wa canhu can nabi sal l slam qaala asalawaat اlhams salaadaha shanta ah wljumcatu ma salaado hadda waa salaado waa shan xalaa idiin soo sheegay warkaa waad fahmaysaan bay ila tahay asalawaat alkhams salaadaha shanta ah iyo wاljumcatu ila ljumca iyo jumco ilaa ka jumce wa ramadaanu ilaa ramadaan iyo ramadaan kiisa kale mukafiraatun intaaba waxay dhaaftaa shanta salaadood oo israaraacay waxay dhaafaan jumco la tukada tii kanla aad tukata waxaa lagu dhaafaa ramadaankanoo soonta tii kana aad ku dartay waxaa lagu dhaafaa maa baynahunna wixii u dhexeeyo dunuub iyo macaasi ah ood ilaahay ka gashay aadamana aadan ku dulmiyin oo markaa dunuubtii yaryarayd ah ida jtunibad haddii laga fogaado oo laga dheeraado alkabaa'iru dunuubta waaweyn annaga soo shardi oo ma aha dunuubta waaweyn haddaad ka dheeraato ku yaryaraan la dhaafo dembilaan baad noqonaysaa w macnaa laga hadlaayo shantii salaadood jumca sakaa'irtii xaqullaahi ahayd oo dhan baa lagu dhaafaya sidoo kale waxaad ka fogaatay shantaas salaadood inta u udhaxaysa ramadaan ilaa ramadaan dunuubtii waaweyneyd maxaad noqotay xalay dhalay baad ka noqotay laakiin haddaadan dunuubta waaweyn ka fogaanin toobad gonaa lagaa rabaa waxaan lagu dhaafay dunuubtii yararka ahayd ee toobada waajibka ahayd in laga toobadkeen ee waajibka ahaydee laakiin ilaahay xaqiisa ku saabsanayd xaqu naas iyo bani aadam xaqiisu lama cafiyo waa goyn aakharo haddaadan adduunka adugu ruuxii ka xalaashanin oodan cafi ka dalbanin ama aada wixii soo celinin rawaahu muslim wa canhu can abi hurayrata soo ma ma soo soconin وعn بن cmر abi hurayr iyo بn cmr labadu waxaa laga wariyey أnahuma samicaa rasuul inay rasuulka ilaahay maqleen yquulu leh calى acwaadi mimbarihi mimbarkiisa tiirashiisii dushooda kale tiirarkii mimbarkiisii dushooda nabigoo kaleoo ku taagan yay maqleen nabigu muxuu lahaa maalinka ayadaa layantahiyanna aqwaamun walleequlyo way ka harhayaan way ka waantoobayaan can wadcihim اljumucaat tagitaanka ay ka tagahayaan jumcooyinka wadcihim ay tarkiim walyaha nuxaadda waxay dhahaan wadaca maadigeediiyo masdarkeeda waa mahjuur amar um, da un um baa la ogolyahay caalay warkiinni waxba kama jiraan qur idin diiday oo sunnadaa idin diiday naxwooley meel iska fadhiista nabigu muxuu istaa masder waa daca masderkeeda waaka layantahiyanna aqwaamun can wadcihim qiraa'adii la yaqaanina maxay ahayd suurat duxaa maa wadacaka ad inkuu akhriyaan soo maaha ma wadacaka oo la takfiyana waa qira'a jirta waa maadi banaanka yaala marka maadi wadaca wamasdaruhu waa mahjuur war wadaad iska dha oo dadaalay laakiin ashcaar carbeedna waa laga helay qur waa la akhriyey nebi maxamedna waa caddeeyey naaxi marka iska raallo ku layantahiyanna aqooman walla qoli waa ka hadhayaa can wadcim tegidday ka tegahayaan aljumucaati salaadaha jumcada ka tegahayaan aw amasa hadday dayn waayaan inay salaada ka tagaan oo ka waantoobi waayaan laykhtimana allahu rabbi wuxuu xidhayaa wuxuu qufulayaa wuxuu daboolayaa calaa quluubihim qalbigooda iimaan geli maayo kuna duxi maayo khatmi iyo abci iyo qufulo iqfaala qur-aanka lagu sheegay hishaawona waa la sheegay xagga qalbigu markaan u nimaadno waxaa u daran iqfaalka u daran in lagu qufulo qalbiga lagaa qufulo iyo in la timbareeyo la daabaco le waraaq ti lagu dhajiyo xaq ma galaayo iyo in la afshareeroo la ningaxo way kala daran yihiin khatmiga yaa u fudud dabcigaa ka sii daran waxaa intaba isku fufuuqsaday afalaa yatadabbaru اlqur'aana am calىa quluubin aqfaaluha aw layahtimana allahu rabbi wuxuu ningaxahayaa ama tiimbaro ku dhuf ama moori istaam saarayaa inaan la geli karin maalan gurigoo iska furan yaa maxkamad amar ka soo bixi waraaq lagu dhashin lama furi karo haddii aad dharajiso albaabku waad furan kartaa laakiin waraaqda kuma dhici kartid alaab tiimbaraa la saarahaya lama taaban karo lama bedeli karo laba gaadhi baa isku dhici taraafiga hawlsama inta ee taraafik ka lama taaban karo khatmi marka waa maxay waa shay la dumin karo laakiin awood culus amar ka soo fulay baan lagu taaban karin qalbigoo furan yaa waxaa la saarayaa sharooto ah xaq ma gelahayo muxuu geli waaya idabdarro uu sameeyey maxaad samaysay jumcooyinkii baad fududaysatay uma intaa kadib markii ilaahay uu sharootadaa saaro layakuunanna min alghaafiliin waxay noqonayaan dadka ilaahay walaa tuic man akhfalna qalbahu can dikrina waa gaaladu ku biirahaya saad u socoto waaga dambe gaalaad ku dhaqan noqon rawaahu muslim marka layska ilaaliya fududaysiga jumcooyinka la fududaysanayo saa darteed jamaca min asalaf walfuqaha waxay odhan jireen magaalo aan jumco laga oogaynin in la degama wanaagsano tuulooyinka iyo ceelasha iyo meelaha makacadeen jumco laga qolyo soddon sano degan oo dukaamo isbitaallo iskuullo jaamacado wax walba le qudaad ciidan amniga suga gabadhii ku dhalatay ay ku rintay waxay ku leeyi waxaan qabnaa niyat rujuuc qaxooti baan qaxooti baan magaalada u dhisan nebi maxamed oma la soco magaalada xagardheer iyo ifi iyo dhagaxley ka dhisan madiina kama dhisnayn madiinatu rasuulilahi intaa ma ahayn sidaa saa ma la socotaa abad qusuur baa ka dhisan dhaqaalaha yaalla madiine ma oolin waxayna ku le weli duhur niyat rujuuc mustawdiniin man maxaa tihi ya ruuxu warkiisa waa inuu caddaado dad shareecadu waxay taqaanaa muqiim iyo musaafir haddaydan jumco tukanaynin inaad safartiin darteed duurka labalaba ka dhiga kow salaadihii afarleyda gagaabiya soonka iska daayo iska bashuuqsada xisaabihii musaafirha laydinku arko mustawin mustawin waa ijtihaad wadaad weeye laa fii kitaabillahi walaa fii sunnati rasuulilah walaa ijmaaci ahlicilmi ma jiro wax la yidhaahdo wadaadda ayagu isku dayay inay nusuusta wax ka fahmaan warkood weeye qoom yaroo muslimiina meeshay ku nagaadaan oo daraac iyo jilaal iyo dogaad midna aysan ka guuraynin dad reemiyo ruxal oo reer guraa aan ahayn jumcadu waajib ay ku tahay nusuustu sidaasay tilmaamayaan warkii wadaaddaha iga daa wcan mcu radi allahu tacaala canhuma ana rasul sl slm qaal ida jaءa axadukum اljumuca midkiin hadduu jumcada yimaado oo salaad jumcada uu soo aado falyaqtasil ha qabaysto muttafaqu calayh salaaddii jumcada fadligeedii iyo howlaheediibuu wadaa iyo qabayskeediibu hadda bilaabay sheekhu midkiin hadduu jumcada soo aado ha qabaysto laba xugum cad baa kugu jira kow waxaa lays amray oo sharcigu ina faray inaanu u qabaysano salaada jumcada labo qabayska waxaa iska leh su-aalidda salaadee maalinku ma laha ma maalinka jumcada qabayska iska leh mise inaad soo aaday meel muslimintu ay ku kulmahayaan oo jumca ku tukanhayaan baa iska leh kulanka iyo dhididka iyo sinjiidha laga baqay muslimiinta inay dhibsadaan baa loo jideeyey mise waaga bakuu beriyaad ka qabaysan kartaa jumcadii oo la tukaday casar gaaban baad iska qabaysay leh jumcaan u qabaysta ka warrama ibn xasan warkiisa iska daay ibn xasan wuxuu yidhi qabayska jumcadaa iska leh adoo kamkamahayo oo waxaa kaa soo gufaaci ilaahay xaalkiisu og yahay dad ummadda la tukato oo lagu dhibsado oo bidixi midigba lagu firi inaa lilah afka la dadbo oo qoorta la leeciyo hadhow casar gaaba markaad bbcda dhegaysanayso iska qabaysa buu i ajarka jumcada waad leedahay ee qabayska jumcada warka miyaad yeesheen khalad buu ka fahmay nusuusta xadiidkana kuu caddaynaya man jaءa minkum اljumuca falyaqtasil nabigu ma dhihin man طalacda calayhi الshamsu fii ywm اljumca he falyaqtasil waxaa loo jumca ninkii soo aada macnaha iyo xikmadu sidaa weeye amarkii horeo nabigu ummadda amrayba in jumca loo qabay sababkiisu waa cadda xadiidkii caaisha ku cadda caaisha waxay tihi muslimiintu reer madiino niman beera ka shaqeeyo oo xoogsado oo qotay iska ahaayeen e, khudam u shaqaysa maysan lahayn qowsaari iyo shaqaalo gacanyaraha maysan lahayn nin walba isagaa beertiisa falano biyaha ku sii daynayo hagaajisanaya wuu dhiidayaa ayagoo beeruhu ku maqno saaka u kal lahay la gaadhi masaajidkay imanayaan dharka la qaban dharkiinnan cariirta maaha ine waxaa la qabay idin iyo iyo dhogor adhi wax laga sameeyey iyo lo la qabay oon habaysnayn oo markuu roob taabta ama lagu dhiida si sanjid aan ficilna ah ay kaa soo gaarayso ay ka soo baxayso markuu nabigu dhibsaday marka wuxuu idhi midkiin maxaa helay oo markuu jumcada la gaaro uu soo qabaysan laayahay soo qabaysta mari wanaagsan soo qaasta issoo nadiifiya asalka loo jideeyeyba lasu amrayba qabiiska wuxuu ahaa kulanka muslimiinta inaysan isdhibsanin oo sinjiidan habboonayn aan la kala dareemin وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة maalinka jamcada qabayskeedu waajibun laazim bay ku tahay calى kuli muxtalimin mid walbo biyo duuliya ama baaluqay ama qaan gaadhay calى kuli muxtalimin waxaa laga wada calى kuli baaliqin muttafaqun riwaayo uu leeyahay bukhaariya khayrkii bay leeyihiin waajibun calى kuli muslimin isla xadiidkan ah labadan xadii waxay kuu caddaynayaan qabayska jumcadu inuu waajib yahay midkii hore maxaa lagu yidhi amar sariixa falyaqtasil ficil mudaaricoo laamur amar la geliyey waa min siyaqi اlmri amarka muطlaqee soo arooreen la dabrinna ama aan la weecinina muxuu faa'iideeyaa wujuub sidaa iyadoo ahayd buu nabigu haddana wuxuu yidhi sii caddeeye waajib amarku wuxuu faa'iidayn lahaa ee wujuubkaha yuu nabigu carabka ku dhejiyey calayhi الsalaaة wasalaam غusl ywm اljumcati waa waajibun ay laazimun calى kuli muxtalimin calى kuli muslimin sidaa xadiistu ay caddeeyeen jamaaca min asalaf baa ku tegoo saxaabi iyo taabiciinba leh madaahibtana waa riwaaya can axmed waa qowl maalig laga soo guuriyo rag badanna waa doortaan asagaana raajxa min xayu daliil min xayu daliil isagaa raajixo qabiiska jumcadu waa waajib nusuusta cadcad adilada ka hor imanaysay jumhuurtu u daliishadeen sunanimadka qabiiska jumcadu adila mucaaridi karta ma aha adiladaani lagumana awili karo shardu ta'wiil nasku markuu cad yahay ama daahir uu yahay daliilka aad ku awulayso ee daahirka aad kaga leexinayso waa in uu xagga sanadkay sugnaanshaha iyo xagga dilaaladaba uu la awood yahay naskuu awilhayay uu fasiraya ama uu ka awood badan yahayba sharطu tawiil marka laa yuujad huna iska ilaaliya haku qaldamina jumhuurtu ayagu maxay leeyihiin falyaktasil amarkaasi waxaa laga wada amru nadbin o waajibun xadiidka dambe abi saciidna waxaa laga wadaa waa la dhuujiyey waa la dhuujiyey ay sunnatun mu'akada laga wadaa sunnatun waxaan ka qaan falyaktasil lianna alamra huna waa amru istixbaabin bay ku yidhaahdeen o mu'akada inteed ka keenteen waajibun weeye waxaa la yidhi nusuus ka cadcad diintaba ka soo heli maysaan intan kad ama eh, xagga dalaalada ka tabar daran yaad waajibaad badan ku sugtaan war qabaysoo amar cad ah, iyo qabaysku waa waajib calaa kulli muslimin aw muxtalimin xaggee laga maraa aan eegna baada waxay jumhuurtu ay nusuusta kaga leexdeen nawi wuxuuna yidhi raxmat ullaahi tacaala almuraadu bilmuxtalimi muxtalib waxa laga wadaa halkankada waxaa weeye ruuxa qaan gaadhay wاlmuraadu biاlwaajibi xadiidka abi saciid waajibun la yidhina waxaa laga wadaa wujubu ikhtiyaar wujubu ikhtiyaar waa hawl cusub wujubu ikhtiyaar wax la yidhaahdo naska in lagaga leexdun baa la rabaa madaahibun baa la difaacayaa laakiin daliil ma laha waa wujubu ikhtiyaar adaa dooranayo issaarahaya wey kuma saarin qamiiska jumcada shareecadu kuma saarine adugu haddaad dooratood isa saartahaa oo maxay la mid tahay wujuubu ikhtiyaarku ka qowli rajuli lisaaxibii xaquka waajibun calay waa adooy hebelow maanta inaan kuu abaalgudo walee laasim bay igu tahay maanta inaan ku wanaajiyo qasab bay igu tahay ma ruux warkii baanu ka hadlaynay mise nas shareecaan fasirayn nimanyo ubaaanta falyaktasil inuu wujuubu ikhtiyaar ahayn oo wujuubu uu yahay ilzaam oo fard uu yahay waxaa tusahay amarka hore ninka yidhi xaqaadu hebelo waajib ugu yahay amar hore miyaa ka horeey ma jiro amar hore hareecadu amartay adaa yidhi maanta walaalka inaad wanaajiso go'aansaday adaa isa saaray marka hawshaasi khata weeye iska ilaaliya adilada marka ay jumhuurtu daliishadeen ay nusuustan kaga leexdeen dilaaladeeda kaga leexdeen xadiidkana ugu xoog badan uu nawowi daba dhigay axaadiistii labada ahayd وcan samra bni jundub radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuul اlah sal lay slam man tawadaأ ruuxi weyse qaata yowma اljumcati maalinka jumcada fabiha fabisunati ahad fabiha ay bisunati ahad sunnadiibuu qabsaday wey maalinka jumcada haddaad usoo weyse qaadato sunnadii nebi maxamed baad ku dhegtay wa nicmat اlkhasla khaslada ayada weysadaana waa qiimo badan tahay alla wanaagsanaa weysadu wey wanicmat alwudu wa nicma alwudu waman ikhtasala ruuxi laakiin maydha en weyse ku gaabsanin faاlguslu afdalu qabayskaa ka fadli weysada rawahu abu daawud tirmidi qaala xadiiثun xasan xadiidka anas isagu waxaa ku yimid oo isla macnahan lahaa fاlguslu أwjabu man tawadaأa ywm اljumca fabiha waa nicmat wman اqtasla faاlguslu أwjab riwaayada xadiidka anas xadiidkan dura iyay baabi'inaysaa ama caddaynaysaa waxa laga wado calىa kalaamin fi sanad xadiidka anas weysaduna waa waajib qabayskuna waa waajib laakiin waxaa sii waajibsan weye maalinka jumcada ah sii daran qabayska qabayskaa sii dara xadiidkan marka samura ibnu jundub laguma awili karo axaadiis hore ma fasiri karo lannu markaad amarka ka leexanaysa amarkan waajib ma ahe waxaa laga wada waa shay wanaagsanha lagu dadaalo waajibna aad ku fasirayso waa shay adagoo la jecel yahay yaan la fudaysanin waxaa shardiga ah inaad la helo adilo ka hor nusuustaani adiladaasi xagga sugnaanshaha waa inay lamid tahay nusuusta iyo sanadka xagga dilaalada iyo say kuu tusaysana waa inay nusuustan la mid tahay kale shardu ta'wiil lama hayo afarta shardiga tawiilku u lahaa iyo tawjiihu mid ka mida lawakii asaasigaa ah, ah. xadiidkan samura waxaa laysku khilaafay sugnaanshihiisaa laysku hayaaba kow waa laysku hayaa waxay idhaahdeen qolyo xadiiku waa min xadiii xasan albasri xasan albasri can samura ibnu judub can rasuuli ilah xasan albasri inuu wax ka maqlay saxaabiga samurana muxadiitu waa isku hayaanba niman waxay dhahen waxba kamuusan maqal xadiiku marka waa munqaطic niman waxay dhahen waxbuu ka maqlay laakiin hal xadiid oo walqalka ku saabsan keliyuu ka maqlay nimanna waxay dhahen wuu ka maqlo samaaci bay sugeen nafyu samaaci muطlaqan baat muطlaqan atafsiil fii saddexda madhab baa ku jira agga muxadiiintu inta haddaynu ka soo tagno oo sanadkooto dhaawac baa gaadhay ardadii xasan albasri baa isku khilaaftay xadiidka shucbe iyo hamaam iyo abu cawaana waxay ka wariyeen xadiidka min ariiqi qataada ibnu dacaamat asaduusi can xasan albasri can samra can rasuul marfuuc mawsuulay ka dhigaan buhaari baa tirmidi baa weydiiyey bukhaari baana cillada sheegay saciid bn abi caruuba oo ahbat الnaasi fii qataada ah iyo yaziid ibnu aban bn zayd alcataar yaa waxay ka dhigeen mursal oo waxay dhaheen can qataada can اlxasan albasri can rasuuli اllah oo mursal ah marka waa laisku khilaafay wasligiisa iyo irsaalkiisa waxaa kaloo laisku khilaafsan yahay samaacu اlxasan albasri can samura iyo cadamu samaaci baa laisku khilaafsan yahay intaasi waa muranka ka yaal saa darteed waado waa daciif waadana way way sugaan xadiidka cilada sanadka dhibkaa ah wey xagga dilaalada maxaa ku jira ninkii maalinka weysada soo maalinka jumcada soo weyse qaata alla weysadu wanaagsana ninkii qabaystana alla qabaysku weysada ka wanaagsanaan baa ku jira lagama fahmaayo inuu qabaysku waajib yahan tusi maayo inuu sunno yahayna tusi maayo